سكمده innagoo u kulmayna inaynu diintiisa wax ka mid a aynu wax iskaga sheegno si aynu u helno ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa tacaala uu yidhi in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum haddaad ilaahay u gargaartiin tabaaraka wa tacaala isaguna wuu idiin gargaari gomadihiinana wuu sugi taa markaa waxaa weeyaan waxaa ka mid ah gargaarka loo gargaaraya ilaahay tabaaraka wa tacaala waa in diintiisa loo gargaaro weeyaan caawa in sha allahu tacaala waxaynu in allahu tacaala ka hadli doonaa cinwaan aada cajiib u ah cinwaankaasoo ah ahmiyatu tawxiidi towxiidka ama ilaahay tabaaraka wa tacaala oo cibaadada loo gooni yeelo <coughs> oo lagu xidhnaado muhiimadda ay leedahay haddaba mawduucu kolley waa mawduuc aada u ballaaran idinku muxaadada sheegaysiina culimmadu kutu fara badaan bay mawduucan ka qoreen magacantuulow ha kala bedelnaadaan oo qaarkood fadaa'ilu tawxiid ha u bixiyaan bacduhumna haba ku magacaabaanba ahmiyatu tawxiid barhkoodna ha ku magacaabaan awalan atawxiid kutubo fara badan oo noocaasa laakiin mawduuceennu innagu waxaynu kusoo koobaynaa litadkira iyo xasuusin darteed baa waxaynu ugu soo koobaynaa saddex qodob qodobka koowaad tawxiid horta maxaaba la yidhaha sidiisaba tacriifkiisa qodobka labaadna insha allahu tacaala aqsaamtiisa baynu wax ka hadli doonaa insha allahu tacaala qodobka saddexaada ugu dambeeyana fadaa'ilu tawxiid baynu insha allah iyo ahmiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay baynu isku daynaa inaynu wax ka nidaano insha allahu tacaala haddaynu ku warrayno tawxiid maxaa la yidhaahaa waxaan leenahay tawxiid awalan waxaa la yidhaahaa luqada carabiga alifraad baa la yidhaahaa alifraad baa la yidhaahaa luqada carabiga welibaatana waxaan leenahay laa yakuunu shayu mufradan ilaa biamrayni aasaasiyeyn axaduhumaa alisbaatu taam waathaani annafyu alcaam shayga markii la leeyahay waa gooni laba shardi in la helaa muhiima shardiga koowaad waa isbaat sugitaan dhammaystiran waa in la helaa shardiga labaadna waa in la helo diidda dhammaystiran waa in la helaa labadaa shay markii la helo baa shayga la dhihi karaa markaas waxaa weeya waa mufrad markaasaa la dhihi karaa saa darteed tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo haddii aad tidhaahdo zaydun qaa'imu zayd wuu taagan yahay hadda zayd dee waa nin keli ah oo zayd nin keli keliyu noqonaya laakiin <coughs> zayd nin keli u markaa noqonaya marka waxaan leenahay masalada iyada zayd waa nin keliya laakiin waxaa suuragal ah inay cid kalena dee taagan tahay oo adu baad ka hadashee dadkii kale inaadan ka hadal baa suuragal ah marka taas waxaan leenahay markaas waxaa weeyaan yacni ma aha ihbaat markaas waxaa weeyaan taam ah iyo nafyi caama midna kuma jiro ihbaatkiisuna marka waa naqsi nafyina kama muuqdaba laakiin haddaan idhaaho <coughs> haddii aan idhaaho maa qaa'imun ilaa zaydun ma taagna ilaa ninka zayd la yidhaaha mooyaane meesha waxay ka dhigan tahay cidda joogto oo dhan wax taagan ma jiro ilaa zayd mooyaane haddaba laa ilaaha ila allaahu waa saasoo waxay ka dhigan tahay ilaahay mooyaane mama jiro ilaah kale xaq lagu caabudaa marka waa nafyi taam ah waxaan u jeedaa ihbaat taam ah iyo nafyi caama dayib haddaba arrinta iyadaa markaas waxaa weeyaan waa luuqada carabiga markaynu ka hadalno amaa haddii aynu ka hadalno sharciga waa ifraad ullaahi tabaaraka watacaala bixuquuqihi waa ilaahay tabaaraka watacaala xuquuqdiisa in loo goon in loo gooni yeelo sharciga iyo diinta islaamka tawxiid waxaa loo yaqaanaa ifraad ullaahi bixuquuqihi allah tabaaraka wa tacaala xuquuqdiisa in loo gooni yeelo haddaba xuquuqda ilaahay tabaaraka wa tacaala waa saddex qaybood xuquuqullah tabaaraka wa tacaala waa halaaat aqsaam weeyaan saddex qaybood weeyaan ta ugu horeysa waa xuquuqulmulki watadbiir waa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu xaq u leeyahay loo gooni yeelo in isagu mulkiga keliguu iska leeyahay maamulkana keliguu iska leeyahay abuurka iyo khalqigana keligii isagu iska leeyahay xuquuqda labaad waa xuquuq alcibaada wax alla wixii cibaado lagu magacaabo ilaahay keligii tabaaraka watacala inuu iska leeyahay qeybta saddexaadna waa xuquuqu alasmaa waasifaat tilmaamaha ilaahay uu sheegtay tabaaraka wa tacaala iyo magacyada ilaahay uu sheegtay tabaaraka wa tacaala in loo gooni yeelo saddexdaa qaybood bay noqonayaa haddaba aqsaamu tawxiid baynu wax yar ka odhaynaa insha allahu tacaala tawxiidka waa la qeybiyaa kola qiimtiisa waxaa laga yaabaa bacdunaas inay bushi ka keenaan oo laga yaabo inay dadka barkood moodaan wax dib ka yimid a'imadii hore ee salafka baa qeybtan iyadaa ah markaa qeybisay macnaheeduna waxa weeyaan xuquuqda ilaahay tabaaraka wa tacaala ummadda uu ku leeyahay baa intaasoo qaybooda weeyaan macnaheedu ee macnaheedu maaha intaasoo ilaah maaha saa darteed baa markaas waxaa weeyaan a'imadii qaybisa waxaa ka mid ah alimaam abu xaniifa kitaabkiisa loo yaqaana alfiqhu labsad kitaabkiisa la yidhaaho a'imada qaybisay towxiidka waxaa ka mid a ah alimaam yacquub bin ibraahim abu yuusuf oo saaxib abu xaniife aha baa ka mid ahaa a'imada qaybisay alimaam ibnu mandah baa ka mid ahaa a'imo fara badan oo saasaa ka mida ah markaa sheekh islaam ibnu taymiya raxima allahu tacala baa ka mid a ah. ibnu qayim baa ka mid a a'immadaasaa ka mid a intaas waa tusaale waxaan idiin siinayaa waxaan u qaybeynaa markaa saddex qaybood qaybta koobaad waxaan leenahay waa tawxiid alrububiya rabbinimada ilaahay keligiinu iska leeyahay tabaaraka wa tacaala mid mid baan u dul istaagaynaa insha allah qaybta labaadna waa tawxiid aluluhiya qaybta saddexaad waa tawxiid lasmaai waasifaati weeyaan waa ilaahay tabaaraka wa tacaala in loo gooni yeelo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa ilaahay tabaaraka wa tacala cidna la wanaajin arrintaasina culimadu waxay ku keeneen litatabuci walistiqraa adilada markay dabagaleen ayaa waxay soo heleen xuquuqullah tabaaraka wa tacaala saddexdaas inay kusoo koobayso bay soo heleen culimada qaybo ka midana laba qaybood keliya ka dhigaan sida sheekh islaam ibnu taymiya raxima llahu tacala ibnu qayim saddex kama dhigaan ee laba qaybood keli ay ka dhigaan iyagu waxay ka dhigaan laba qaybood kow waa tawxiidu fi lmacrifati waalihbaati walasmaa wasifaat waa hal intaasi iyo towxiidun fi اdalabi wاlqasdi haddaba towxiidun fi lmacrifati wاlihbaati wاlasmaa'i wاsifaati labaa soo gelaya marka hore waxaa mid waa saddex towxiid اlrububiya iyo towxiid اluluhiyati iyo towxiid اlasmaa'i wاsifaat haddaba saddexdaas laba meel bay iskugu keeneen towxiid eh, fi lmacrifati wاlihbaati wاlasmaa wاsifaat waxaa ku hoosila tawxiid rububiya tawxiid asmaa wasifaat halkaasay hoos galayaan qeybta labaadna waxay yidhahen sheekh saal utaymiya iyo ibnu qayim waxay yidhaaheen waa tawxiidun fi alabi walqasdi bay yidhaaheeno waa tawxiidu aluluuhiya bay yidhaaheen markaa ayib hadaba halka iyada ah mid mid baynu hadda u udulisaagaynaa ka ugu horeeya waxaa nidhi xuquuqda ilaahay saddex bay u qeybsamaysay xuquuqda ugu horeysa waxay ahayd xuquuqu lmulki watadbiiri oo loo yaqaano tawxiid ullaahi tabaaraka wa tacaala biafcaalihi ilaahay afcaashiisa iyo ficilada uu samaynayo isaga in loo gooni yeelo dayib haddaba qeybtaasiyadaa ah markaas haddaynu dul istaagno ilaahay in loo gooni yeelo tabaaraka wa tacaala afcaashiisa sida abuuristaanka sida maamulka sida arsaaq bixinta sida maxaa weeyaan mulkiga in loo gooni yeelo ilaahay tabaaraka watacaala ilaahay baa wuxuu yihi tabaaraka wa hal min khaaliqin hayrullahi ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala ma cid kaloo wax abuurtaa jirta waxaa la yidhahaa istifhaam inkaari ah bimacnaa waa su-aal diidma ah oo waxay ka dhigan tahay ilaahay mooyaane cid kaloo wax abuurta ma jirto waa sida wakadalika ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu allaha wax abuuraa ma wuxuu la siman yahay cidda aan waxba abuuray ilayn waxyaalaha markaa makhluuqa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala kolka ugu horeysaba lagu kala saaro waxaa ka mid a allah waa khaaliqu kulli shayin tabaaraka wa tacaala amaa makhluuqaatuhu dee iyagaa la abuuray iyaga waxma abuuraan oo markaas waxaa weeyaan waxba ma abuuri karaan quraanjo haddii ay caalamka waxa jooga iskugu tagaan ma abuuri karaan quraanja aanta intee laagtaha may abuuri karaa dee carwakaase inta gaal adduunka joogta inta isku timaado quraanjo socoto wakaase abuuraha loo keenaa ma dhici karayso wax dhici karta maaha ayib iska inay wax abuuraane waxay kari waayeen qur-aanka markii ay yidhaaheen waa qur-aan beenaho waa kalaam la samaysay markay yidhaaheen yaa la yidhi waa la samaysay soo maa car samaysa wakaase idinkuba ya hal xaraf oo kamid a ah dejiya wakaasi dejiya qaarkood baa yidhi waan samaynaynaa marka waayahay markaase waxaa weeyaan waxay sameeyeen waxa markaas waxaa weeyaan adigu waa iska garantay waxay yidhahdeen marka camar bnu caas baa nigu tegey wuxuu ku yidhi markaas waxaa weeyaan niyow waxaan soo maqlay wax iga yaabiyey oo marka una basharku sameynba kelinba marka camar bnu caas ma islaamin sanadkii toddobaad ee hijradu islaamay kadib ninkiibaa ku yidhi markaas xaaris bnu nadar ninkii la dhihi jiraa wuxuu ku yidhi anaaba qur-aankaasoo kala samaynba bal waayahe wadwi markaasu waxaa kadafun wabarun wax inoo joogin ba akriya kadaf iyo shimbir iyo de kadaf waa la yaqaano wax meelaha yayaca soo maaha xayawaan buu tiriy markaasu camar waxaas ku yidhi cidan caqli lahay waxaa la tag yidhi anuu caqli baan leehay gaal baan iska ahaadee waxaasi maaha qur-aane eh. nala dhaafuu ku yidhi maalmaha kadib buu camar alcaas marka islaamay waxaan ka wadaa marka hadda abuurka ilaahay keligiibaa iskala tabaaraka wa tacaala waxyaalaha ilaahay abuurayna waxaa ka mid a xataa camalka aan qabanayno wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinka iyo waxa aad qabanaysiinba ilaahay baa abuuray tabaaraka wa tacaala halkaasi waxaan ku dhaafaynaa adilada tilmaamaysa ilaahay in loo gooni yeelo towxiid ulrububiya iyo makhluuqaadka inuu allah tabaaraka wa tacaala iska leeyahay ayib waxaa kaloo markaas waxaa weeyaan haddaynu ka hadalno mulkigana iyadana markaas waxaa weeyaan allah tabaaraka wa wuxuu yidhi tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxa markaas sarreeya tabaaraka bimacnaa tacaala weeyaan waxaa sarreeya allaha markaas waxa weeyaan gacantiisa ay ku jirto maamulka oo dhan ayib ya shay kastana welibaa tana awooda ilahay baa yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala fii suurati almu'minuun ilahay wuxuu yidhi qul man biyadihi malakuutu kulli shayin wa huwa yujiiru walaa yujaaru calayh ayib waxaa la yidhi markaas waxaa weeyaan allah waa allaha gacantiisa uu ku jiro <clears throat> shay kasta oo markaas waxaa weeyaan dunida korkeeda ku nool ama samada ku nool waa allah markaas waxaa weeyaano gacantiisa ku jiro waana allaha isagu wax magan geliyo ee isaga aan la magan gelin isagaa wax magangeliya oo isagaa wax badbaadiya laakiin isaga lama badbaadiyo de ilaahay tabaaraka wa tacaala oo inuu la badbaadiyo uma baahno ilaahay tabaaraka wa tacaala <coughs> taa waa sidaas xagga maamulka iyo daliilu tadbiir haddii aynu ka hadalno ilaahay tabaaraka watacaalaa wuxuu yihi alaa lahu lkhalqu walamr ilaahay tabaaraka watacaala abuurkan isaga baa iskale walamru oo maamulka ana isagaa iskale tabaaraka watacaala waxaa kaloo ilahay yihi tabaaraka watacaala yudabiru lmra min alsamaa ila alardi ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ka maamulaa dhulka samada iyo makhluuqaadka oo dhan kood baa laga maamulaa markaasaa amarka kor laga soo dejiyaayo hoos iyo dhulka loo soo dejiyaa halkaas markaas waxaa weeyaan waxaan weli ku dhex jirnaa qeybtii koowaad oo tawxiidu tawxiidulrububiya ahayd haddaba rabbinimada ilaahay tabaaraka wa tacaala labay u qaybsantaa mid waa mid caam ilaa waxaanu nidhi rabbinimada ilaahay waa ilaahay inuu abuura tabaaraka wa tacaala inuu mulkiga iska leeyahay inuu isagu arsaaqo inuu isagu maamulka leeyahay waa ashyaadaasaan nidhi taasina haddaba labay u qeybsantaa waa mid caama iyo mid khaasa caama wa khaasa ayay u qeybsantaa marka ayib saa darteed marka midi waa mid caama oo makhluuqaadka o dhan camimaysa midna waxaan leenahay waa khaasatun biwliyaai illaahi tabaaraka wa wa asfiyaa'ihi wa tarbiyatuhum wa wa islaaxuhum ta awliyada ilaahay mid waa mid caamo makhluuqaadkao dhan bay caaminaysaa oo makhluuqaadkao dhan gaalka iyo muslimka iyo ka xun iyo ka fiican mid walba ilaahay wuu arsaaqa mid walbana isagaa abuuray mid walbana isagaa maamula adduunyadiisa welibaa taray danaheedana mid walba isagaa marka ku hanuun ilaahay tabaaraka watacaala laakiin midna waa mid khaasoo dadka awliyada ilaahay ah ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu ku tilmaamay alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilah yihi tabaaraka wa tacaala yay khaas ku tahay ayib alimaam sacdi alimaam cabdiraxmaan naasir sacdi baa tafsiirkiisa markuu ka hadlayay fii tafsiirihi ayaa markuu ka hadlayay juska koowaad sabxada afar iyo toban masalada isagoo ka hadlaya imaamkaasi baa wuxuu yidhi waxay u qeybsantaa buu yidhi markaa rububiyat llahi tabaaraka wa waa nawcaani wa tarbiyatu likhalqihi khaasaة وcaamة wاlcaamaةu hiya khalqhu lilmakhluuqaati wailzaaqihim wahidaayatihim lima fiihi masaalixuhum alatii fiiha baqaa'uhum fi اdunya wاlkhaasaةu tarbiyatuhu liwliyaa'ihi fayurabiihim biاliimaani wayuwafiqhum lahu wayukamiluhum wayadfacu canhum alsawaarifa walcawaa'iqa alxaa'ila baynahum wa baynahu imaamu sacdi raximah llahu tacaala baa wuxuu yidhi ilaahay tarbiyada makhluuqaadka uu tarbiyeynayo rabbinimada uu rabbiga u yahay laba u qeybsantaa mid khaasi mid caam tacaamkii waa khalquhu lilmakhluuqaati <coughs> waa abuuritaanka ilaahay u amray tabaaraka ee abuuritaanka ilaahay u abuuray makhluuqaadka weeyaan iyo arsaaqa uu arsaaqayo iyo hanuuninta uu ku hanuuninayo adduunyadooda iyo danahooga adduunya inay ka shaqaystaan uu ilaahay ku hadlinaya tabaaraka wa tacaala tacaalkaana waa mid khaas ku ah buu yidhi dadka awliyadiisa isaga u dhow oo ilaahay waa loo kala dhow yahay tabaaraka wa tacaala waxaad maqli mararka markood ilaahay baad iga xigtaa nim am ilaahay weligii u sujooy baad dhihi markaas waxaa wey onaadhe ilaahay intaad ka yaabto ma iska tukatid intaada kufin baad dhihi ogumaatiga sujuudi wuxuu ku dhihi markaas oo ilahay baad iga xigtaa jawaabtu ha waan kaa xigaa weeyaan sababtoo ah aniga markaas waxaa ilaahayna waan rumaysanahay tabaaraka watacaala waana ka baqayaayo waxaan la tukanayaaba waa cabsi ilaahay ka cabsanaya tabaaraka watacaala amaa anta ilaah waad ka fog tahay ilaa aad markaas waxaa weeyaan wadda ku amray aad qaado ilaah waad ka fog tahay tabaaraka watacaala adigu caqligaaga makhluuqaadkaaba loo kala dhow yahay la kala xigaay ilaahay tabaaraka watacaala see loo kala xigay marka arrintaas wuxuu yidhi marka awliyaa ilaahi bay khaas ku tahay taas marka waxa weyaan yidhi kow ilaahay wuxuu ku tarbiyeen iimaanka wuxuu waafajin ilaahay wixii uu raalli ka yahay inay sameeyaan wuxuu dhammaystiray ilaahay tabaaraka watacaala acmaasha saalixaadka ah ilaahay wuxuu ka difaacay waxyaalaha ka leexinaya iimaanka iyo camalka saalixa ee iimaankiiyo iyagii kala dhexgalay oo dhan ayuu ilaahay tabaaraka watacaala markaas waxaa weeyaan ka difaacaya saa darteed baa culamadu waxay dhahay min acdami alkaraamaat karaamata ugu weyn waa markaas an yaxula allahu tabaaraka wa tacaala bayna alcabdi wa bayna almacsiya addoonku markuu macsiyo samee is yidhaaho inuu ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala ilaahay xasuusto taasaa karaamo addoonka la siiyo ugu weynba ayib wuxuu yidhi marka hadalkii uu sii wadayo imaamku raxima allahu tacaala wuxuu yidhi haddaba awliyada ilaahay rabbinimada ay khaaska markaa ilaahay subxaana wa tacaala tarbiyada oo khaaska u siiyey wuxuu yihi waaiatuhaa wa xaqiiqatuhaa wa tarbiyatuhu atawfiiqa likuli khayrin waalcismata min kuli shar walacala hada almacnaa huwa siru fi kowni adciyati alanbiyaai bilafdi rabbi faina maqaalibuhum kuluhaa daakhilaة taxta rububiyatihi alkhaasa wuxuuhi imaamku raximah llahu tacaala xaqiiq ahaana marka lasii eego waxa weeyaan waa in ilaahay uu waafajiye khayr kasta dadka isaga u dhow shar kastana ilaahay uu ka badbaadiyey tabaaraka wa tacaala arrintaasna waxaad fahmi u yidhi qur-aanka marka rabbanaa aamanaa rabbanaa kadaa rabbanaa rabbanaa rabbanaa baa qur-aanku ambiyadu markay ducaysanayaan rabbanaa ay leeyihiin waxa ilaahay ay barayaan tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan inuu waafajiyo wax alla wixii khayra wixii sharana ilaahay uu ka difaaca tabaaraka wa tacaala waa saas binaaltayadi bal tawxiid ulrububiya maalintaas kaga baxno tawxiid uluhiya haddii aynu ka hadalno kii labaad ah waa ifraad ullaahi bilcibaada wa ikhlaas ilcibaadati kullihaa daahiriha wa baatiniha waa ilaahay tabaaraka wa tacaala wax alla wixii cibaado ah hadday cabsida tahay hadday salaada tahay hadday gawraca tahay hadday tahay istikaaada iyo kaalmaysiga hadday tahay markaas waxaa weeyaan kaalmo dalabka haddii ay tahay baryada iyo cidda wax uga baahan tahay wax alla wixii cibaado ah ilaahay tabaaraka wa tacaala in isaga loo gooni yeelo magaca cibaado wixii qaadan karo dhanba ilaahay loo gooni yeelo tabaaraka wa tacaala on cid kale la garab dhigin ayib kadalika markaas waxaa weeye camalkaad qabanaysana ilaahay dartii uu ka ahaado oo ikhlaas aada samayso camalkuna sideedaba laba shardi haddii la waayo ilaahay kaa aqbali maayo si fiican dhegeyso ilaahay inuu wax kaa aqbalo ma doonaysaa ilaahay tabaaraka watacaala inuu wax kaa aqbalo ma doonaysaa laba shardi waa in lagaa helo shardiga koowaad <coughs> waa alitibaac camalka aada qabanaysa waa mid nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo kitaabkan qur-aanka iyo sunnada meel kula waa inuu yahay qacanku samayso lahayn adigu aada samaysatay ama dee awuga oo geelqaadahaba sameeyey qodobka labaad waa alikhlaas ilaahay darti waa inuu kaa yahay faman kaana yarjuu liqaaa rabbihi faliyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada saa darteed camalku waa inuu ikhlaas noqdo alimaamu xasan xasanulbasri baa wuxuu dhihi jiray annaasu halka ila alculamaa waalculamaau halka ila alcaamiluun waalcaamiluuna halka ila almukhlisuun wuxuu dhihi jira dadku way halaagsameen ilaa culimada mooyaane culimada laftooduna way halaagsameen ilaa kuwa cilmiga ku camalfala mooyaane kuwa ku camalfala laftooduna way halaagsameen ilaa inay ilaahay dartii ka tahay mooyaane ayib haddaba labadaas shada waa in la helo waxaan leenahay marka tawxiid markaas waxaa weeya uluhiya haddaad maqasho waa wax alla wixii cibaadaha ilaahay loo gooriyeela tabaaraka watacaala tacaala ilahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adiga keligaa ubaan ku caabudayna ilaahay keligaan baana kaalma ku weydiinayna cid kale weydiin alimaam ibnu qayim llahu tacaala baa wuxuu yidhi addiinu kulluhu yarjicu ilaa suurat lfaatixa buu yidhi diinta gebigeedu waxay u noqon suurat lfaatixa inta xadiidada aragteen inta soddonka jus ee qur-aanka faatixada uma kusoo wada noqon sababtoo ah faatixadu saddexdan xaq ee n tilmaamaynaba kulli way ka hadashay ayib saa darteed baa kitaab wuxuu qiran nuqayn la yidhaaho madaaraju saalikiin bayna manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin kitaab dhanoo laba mujalad ah oo mujaladka ama halka xababo uu dhan yahay markaa dhowr boqol oo safxo ama dhowr boqol oo beyt uu dhan yahay ayaa markaas waxaa weeyaa wuxuu ka qoray keliya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuu fahmay soo ma ya ayib faatixada dhan wa hadiiba fasl lagu yidhaaho waxaa laga yaabaa inaada labaatan warqadood soo buuxiseen marka isna halkaasu melinayay saa darteed markaas waxaa weeyaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay tabaaraka watacaala baa yidhi mar walba adoo marka salaada ku tukanaya haddana haddaad xagga markaas waxaa weeyaan ilaahay ku kalsoonaan weydo dee waxwaa faad weeyaan <coughs> ayib halkaa marka ilaahay tabaaraka wa waxaa kaluu yidhi nabi maxamed baa amar la siinaya facbudu watawakal calayhi ilaahay keligii caabud oo tala saara baa leeyihi min baabi tacliim bay culimmadu yidhaahay innagaa layna baraya nabi maxamed soo ilahay keligii u soo ilaahay keligii una tala saaranayn haddana isagii baa la amraya maxay ka dhigan tahay innagaa layna baraya inaan saa yeelno innagaa laynaga qabaa ilaahay keligii caabud tabaaraka watacaala isaga uu tala saaro cid kale ha tala saano waxyaalaha la yaaba waxaa kamid a ah qof baa markaas waxaa weeya yuu markaas waxaa weeya gacmuu kor u taagay eeg isagoo ducaysanaya wuxuu dhihi markaas waxaa weeyaa nin waxaasaan u baanaayo mooyin amin yacni wuxuu weli kuma kalsoona baryada ilaahay uu bariyey weli wuxuu aaminsan yahay inuuna helin buu iska berayaa muhiimaddu marka waa inay kaa soo godo qalbiga boqolkiiba boqol aad ka aaminsan tahay waxaan ilaahay haddaad weydiisatay inuu ku heli saa darteed baa abi hurayra radi allahu canhu a wuxuu dhihi jiray ilaahay tabaaraka watacaala tacaala waxaanu shay kasta kuii weydiisa xata milix milix xataa haddaan u baahno ilaa milixii baa laga go-an baa dhahi jirna kuleeyahay waa sidaa marka maanta haddii qalanku kaa yaruma allah ilaah qalin baan u baahanahay iisoo dhaween waa iska heli buy wax alla waxaad u baahan tahay ilaahay weydii tabaaraka watacaala waa saas weya ayib ilaahay tabaaraka watacaala waxaa kaluu yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud tabaaraka watacaala ilaa geeridu ay ku imanayso alyaqiin waa almowt <coughs> ya waa inay markaa geeridu ay kuu imanayso ilaahay bar ilaahay u caabud tabaaraka watacaala oo cibaado u markaas waxaa weeyaan wad oo hakada ahlu cibaadada ilahi tabaaraka watacaala intaad weliba tana yar tahay waa inaad ku barbaartaa culimadu waxay yidhahen man shaba calaa shayin shaaba calayh waman shaaba calaa shayin maata caleyh qofka hadduu shay kusoo barbaaro wuu ku gaboobaa oo uu qabsanayaa waxan hadduu ku gaboobana dee kolle uu ku dhibano kaaban ku dhiban marka waa inaad la qabsato cibaadada ilaahi tabaaraka watacaala inta aad yar tahay cimrigaan waa inaad ka faa'iidaysataa xataa haddii markaad weynaato dhalinyarnimadii shay aad qaban jirtay haddaad ka luwiday markaad weynaato ajrigiisa iyo hawaabkiisa ilahay wixi ku siinaya tabaaraka watacaala sababtoo ah iskamaana daylina awoodaanin baa noqon weyday marka ilahay wuu ku siinayaa inta dhalinirnimada markaa la dadaalo insha allahu tacaala waxaa kaloo ilahay yidhi tabaaraka watacaala wa iyaaya farhabuun anig keligeen iga baqa cid kale ha ka baqina ilahay yidhi tabaaraka wa cid kale ha ka baqina waxaa kaloo ilaha yihi tabaaraka watacaala faakudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya ilaahay tabaaraka wa tacaala caabud cibaadadiisana ku sabir oo naftu iyo shaydaanku waa gacar iyo way isku kaasoo kaashanayaan hadhowna shaydaanku wuxuu ku dhihi aniga waxba ay calaalo leh dee naftaada calaalow ku dhihi nabigeenuna sala allahu alay wasalam markuu ka hadlayay xadiidulqudsigii dheeraabidal khifaari xadiidkii marka dheeraa آخرkiisa wuxuu yihi وmن وجda خyرا فليحمd اللahi تbaaرaكa وتaعaaلى وmن وجda غyra ذلika falaa يلuumana إlا نفسه qofka khayr hel ilahay ku xamdiyo تbaaرaكa وتaعaaلى qiyaamada qofkii marka shar helna ee naftiisii markaas wxuay kusoo halaagtayna dee naftiisa waa canaanto marka waxa wey nafta waa inaad hagta adigu iyadayana ku hagi <coughs> ikhwaani aayadahaasoo dhan an taclamu lahu samiya baa ilaahay wax shabaxa oo ama waxa waxawey xagga ka shabaha marka eh, cibaadada markii la cibaadaysanayo ilaah la garab dhigo ama markii abuur iyo khalqi iyo maamul iyo arsaaq laga hadlayo ilaahay garab yaal ama markii laga hadlayo marka asmaa iyo sifaad ilaahay lamida muujiraa ma jira weeyaan jawaabto mar hadday sidaa tahay dee ilaahay keliga caabud tabaaraka wa tacaala aayadahaasoo dhan kuwan waxay noo tilmaamayaa ilaahay keligii inaynu ka cabsanno oo inuu isaga cibaadada u gooni ka saddexaad ee ugu dambeeya waa tawxiid alasmaai wasifaat weeyaan haddaba halkaa intaana dhaafin tawxiid luluhiya intaana dhaafin gaalo nasaaraha ma aragteen mushrikiin ma aragteen waxaasoo dhani ilaahay inuu koonkan abuuray ilaahay inuu arsaaqda bixiyo ilaahay inuu maamulka iska leeyahay ilaahay inuu cid walba isagu markaas waxaa weeye ciduu doonna dilo ciduu doonna uu nooleeyo iyo ilaahay in magaca allah la yidhaaha oo raxmaan la yidhaah oo raxiim la yidhaah oo magacaarta ilaahay uu iska leeyahay ma diidano meesha ay diidan yihiin keliya waa maxay ya waa tawxiid luluhiya ilahay keligii la cabdo weeyaan ilahay wuxuu hi wala in sa'altahu man khalaqa asamaawaati walarda yaquuluna allah haddii aada weydiiso war yaa abuuray markaas waxaa weeyaan ayaa abuuray cirkan dhulkan iyo samadan iyo yaa abuuray allah bay ku dhahayaan way rumaysan yihiin meeshooda igu kala tegay waxa weeyaahe waa ilaahay keligii la caabudo markii ilaahay keligii caabuda la yidhi ee laa ilaaha ila allahu dhaha la yidhi unba waxay yidhaaheen umay kuwo kaloo baa jooga halkan iyaguna in la caabudo baa ya markii la yidhi war maxaa ilaahay subxaanahu watacaala maydaan rumaysnayn waa sideena waxay dhaheen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa iyaga mar horna bay yidhahan ilaahyadan ee waan u sii maraynaa waa jaranjarta ilaahay loo sii maraye keliya bal fiiliya adiguna haddaad haddaba awowgaa haddaad tidhaada ka waran ilahay baan usii mari oo markaad ilahay wax ka rabtoo dhan awoweyn ilahay wa haddaad tidhahda ka waran ya fadligaaga ilaahi waxaa inooga soo qaad ilaahay subxaana wa tacaala isagaa cid walba markaas waxa weeyaan oo fadli leh isagaa fadligana siiya kana fadli badan soo ma waa dulfadli alcadiim soo maaha ilaahay weydiisa tabaaraka wa tacaala marka aan fahanna meesha dagaalkuu ka taagan yahay waa meesha markaas waxa weeyaan ah ilaahay keligaan caabudna tabaaraka wa tacaala ee wax kala maaha haddana tawxiid nasma sifaat waa ifraad ullaahi bimaa sama bihi nafsa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala in loo gooniya wuxuu naftiisa ku magacaabay ko <coughs> fii kitaabihi <coughs> kitaabkiisa oo calaa lisaani rasuulihi ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam carabkiisa markaas inuu wixii markaas waxaa weeye axaadiida nabiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam arrintaasna waxay ku suurtageli waa ihbaati maa ahbatahu min gayri taxriifin walaa tacdiilin walaa tamhiilin walaa takyiifin waa ilaahay wixii uu sugay ee uu sheegtay inaad u rumayso adiga oon kow aan diiday adiga oon makhluuqiisa ku shabahay tusaale weysin qur-aanka ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi hee maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya waxaa lala hadlayay shayqaan soo maa maxaa kuu diiday waxaa labadayda qacmood ku abuuray inaad u sujuuddo ilaahay qacmuu sheegtay soo maa maxaan dhahaynaa marka kow waa kuwa ilaahay weligiisa u kuwa aan garanaynana maaha sidaasaynu ku rumeeyanaa soo saama laakiin lama rabo inaad qacmo markii ilaahay uu sheegto kuweyn oo kale inaad kasoo qaadda lama rabo xataa culimadu waxay dhahaan qacmaha ilahay markaad ka warramayso inaad kuwaaga sidan tiraahdo oo sida u eegta lama rabo laba inaad diidana lama rabo saddex say u eegyihiin inaad tiraada lama rabo waa inaad ilaahay u rumayso tabaaraka wa tacaala wuxuu isku magacaabay isagu ayib haddaba waxaan kusoo koobayaa dhowrimo waxaan leenahay aliimaan halkaa waxaa jira marka saddex aasaas o aliimaan bilasmaai wasifaati athaabitati bilkitaabi wasunati min gayri takyiifin walaa tamhiilin walaa tacdiilin magacaanta ilaahay qur-aanka uu ku sheegtay iyo sunnada iyo tilmaamaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waxa weeyaan uu sheegtay inaad rumayso adiga oo markaas waxa makhluuqaadkiisana ku shabahayn see u eeg tahayna aan isweydiinayn makhluuqiisana aan ku shabahayn aan diidayn waa qodobka koobaad tan labaad waxaan leenahay waa markaas waxa weeya tanzi waa tanziih llahi can mushaabahati alkhalqi wa can ayi naqsin ilahay aad ka ka nasahdo ood ka dheyrto wax kastoo ceeba ama naqsi keenaya ama makhluuqaadkiisa waxaa weeyaan in lagu shabaha keenaysa ta saddexaad waa qadcu abci can idlaaki alkayfiyati hadihi sifaati waa inaad ka iska ilaaliso inaad rajayso inaad ogaato say u eegyihiin markaas waxaa weeyaane qacmaha ilaahay tabaaraka wa iyo tilmaamaha ilaah qisa marka idiin sheegay fircoon soo una dhihin waxaa weeyaan waxaan soo eegi muuse ilaahw sheeganaya soo eegi isaguna dhihin wuxuu sameeyey bahasha markaas waxaa weeyaan yurada la yidhaha haada oo farabadaan yuu sanduuqla wuxuu sameeyey hayaarahu kaga wada xeexeen isagii iyo markaas waxaa weeyaan istaafkiisii la socdana sanduuqii bay galeen sanduuqii markii ay galeen baa wuxuu sameeyey wuxuu taagan bir dheero dee birtan calanka la sula boqolaabkeed ayuu taagay hilib buu marka dhakada kaga soo xidhay haadi marka hilib bay rabtaa soo ma ya way la duushay way socdeen way so diyaaradu ka dheerayaa way socdaan way socdaan way socdaan markay intaas oo maalmood sii socdeen ayaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan bal bal daaqada yar fur buu yidhi markaa sanduuqa daaqadiisa yar fur buu yidhi markaa uu furay cudurkii ka waran buu yidhi wallaahi dhulkii markaas waxaa wey aada uga arka weye samadiina waa sidii markaa dhulka joogno weeyaan haddana way socdeen socdeen socdeen socdeen socdeen dhowr maalmood markay sii socdeen ayaa waxaa dhacday markaas waxaa weeyaan waxay sameeyeen haddana bal yar ee buu yidhi wuxuu yihi dhulkii wallaahi caadu maganqaab dhul banaanqaba ilaan dadwo waxba wada dhaafay samadii ka waran markaa dhulka joognasahayn weeyaan <laughs> way socdeen socdeen socdeen socdeen iyagu waxay u socdaan fircooniya ninka la socdaa ilaahay inay soo arkaan doqolnimadooda haadana waxay qabtaa hilibka inay gaadho hilbana <laughs> ma dhowo kadib waxaa dhacday way markaas waxaa wey markay socdeena waxba ay ka yaabeen ayaa wuxuu oraa dhawaad meesha haynagu layn ilahay na soo arki maynay waxaad samaysay markaas waxaa weeyaan baasha hoosu jeedi buyidi markaas hoosoo daayay way soo socotayo intaasoo maalmood wax shan boqol oo kilomitr ka badan yee markuu hoos soo ordaysa markaasaa markuu sanduuqi ay ku jira dhulka kusoo dhacay yaa gawdiisii waxaa intaasoo kilomiter baa laga maqlay markaasaa la yaabo inay markaas waxaa wey meel go-day dhulka inuu dhulkiiba inuu go-aal moodiba fircoon marka waxa waanayay ilaahay arag buu islahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad aragto haddaad doonayso haddaad ilaahay subxaana wa tacaala wadda uu kuu dirayna aad marto ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu kaa rabin aad ka hadhan qiyaamadaad arji wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wa wujuuhu yowmaidin baasira maalinkaas baad arki ilahay tabaraka wa tacala liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada intaas ziyaadada ilahay baad arki tabaaraka wa tacaala lahum maa yashaa'una fiiha waladayna masiid ilaahay baad arki tabaaraka wa tacala marka haddii aad daacada ku dadaasho oo mumin dhaba noqoto arrintaas waxaa ka hadlay alimaamu shanqiidi raximah llahu tacaala kitaabkiisa loo yaqaano manhajun wa liaayaati alasmaa'i wasifaati safxada saddex ilaa konton intaas beytku kaga hadlay arrintaas waxaa tilmaamaya ilahay tabaaraka wa tacala wuxuu yihi walilahi alasmaa alxusnaa fadcuu biha ilahay asmaa wanaagsan buu leeyahay ku barya ee allah raxiimkao inaxariiso allaha kafuurka iyo dambi dhaaf saas inaad tidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu yihi lahu alasmaa alxusnaa waxaa kaloo nabigeena ka sugan sal allahu alay wasalam fi saxiix albukhaari nin baa duulay duuliyaadkii marka la galay ayaa marka saxaabi saxaabadii duushay ka mid a ah. unbaas markuu dadka tukinayo suurad buu akrini kadibna qulwalaha buu ku daray markaasaa lagu yidhi warheede ama qulwallaha keligii nagu tuki ama suuradda kale keligeed nagu tuki maxaad labadaba isku daraysaa waan jecelahay buu yidhi nabigaa loo sheegay alayhi salaam nebigu wuxuu yidhi u warrama ilaahay inuu jecel yahay ninkaa tabaaraka wa tacaala liannahaa sifat raxmaan waa allah raxmaanka tilmaantiisa sidaas weya marka arrintaa iyadii markaas lagu dadaalo marka haddaba arrintan sida ibnu kaiir uu ku sheegay fii tafsiirihi mayna inkirinba gaaladii horya waxaan markaas kusoo koobayaa dhowr daqiiqo wali waqtigaa iska cidhiidhi ah oo walaalaha barkood baa iga dambeeya bacdul ikhwa iga dambeeye waan soo koobayaa waxaan kusoo koobayaa markaas waxaa weeye tawxiidka noocaasi ahmiyadda u leeyahay waan qodobaynaya marka waa qodobadaa baan tirinaya awalan waxaan leenahay waa dacwatu rusuli waalnabiyiin waa ambiyada ilaahay tabaaraka watacaala oo dhan iyo nebiyaasha ilaahay oo dhan dacwadii iyo hadafkii loo soo diray bay ahayd ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbudu allah tabaaraka watacaala wuxuu nebi maxamedow adiga hortaa wax rasuul dirnay ma jiro ilaa haddii kale oo dirnay waxaan uga dirnay keliya inuu yidhaha markaas waxau dadka ugu yeedho laa ilaaha ila allah ilahay ba ilah kale xaq u caabudaan la jirin oo aniga keliga a caabudaan <coughs> waxaa kaloo ilahi yihi tabaaraka watacala walaqad bacasnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daabuut waxaan dirnay markaas waxaa weeyaan rasuul walba bal u fiirso ummad baa u dirnay ummad aan rasuul loo dilna ma jirinba ummad kasta rasuul baa u dirnay hadafka loo dilaya waa maxay ilaahay keligiina caabuda tabaaraka wa tacaala daaquudkana ka qeer aad daaquud waxaa la yidhaha wax kastoo ilaahay ka sokeeya oo xuquuqdii ilaahay lahaa la siiyo ama la caabudo ama ilahay laga dhiga tabaaraka wa tacala waa daaquud ilah u dhagax meeshaa yaallaba ahaaba sidii beri markaas waxaa weeye meel xaggaas hargeyso ka shishaysa aan maray baan markaas waxaa weeya waxyaalada kooxa kamid a ah, dhagax meel iska yaala dumar baa fiilo soo geli marka markaasaa dumarka dhalmada daaye oo dhan baa fiilo soo geli markaasay dhagaxa ku fadhiisanaya waxa ku leeyaha haddaad dhowr saaciir ku fadhido hadhowaad foola kulaha waxa loo joogi marka waa waxyaalaha ka yaabay ka mid ahay dayib almuhim qisas kuma maasintid waynu iska soconaa ta koobaad marka waa dacwat usul walambiya waxaan leenahay marka qodobka labaad وهو الهدف الأكبر الذي خلق الله الخلق لأجله وضمت الله أبوري ويا توحيده مخلوقات قبل يسوى ضمت الله كلا تبارك وتعالى ويا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن يا إنس أمانا أبورا إلا عبادة مريان إلا عابدان مريان جن يا إنس وحكا أمانا أبورا بالله تبارك وتعالى طيب هذا هذا إله عابد ويدو كلي عابد ويدو وحي وكو أبو تبارك تكريتا قبل قصة الثالث وحلنا مركز حوالي من غيره ana fiihi alfalaax walsalax fi dunya walaakhira waxa ku sugan tawxiidka waa guul iyo nabadgelyo iyo wanaag baa ku sugan tawxiidka marka in la qabsado oo gowsameedka lagu qaniino oo salaax baa ku sugan nabigeenu sala allahu alay wasalam xadiidkii imaam axmedi ay soo saareen iyo imaam lhaytami waxaa markaas waxaa weeyaa sugan inuu dhihi jiray quraysh iyo dadkii gaalada inuu ku dhihi jiray yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha illa allahu tuflixuu war laa ilaha illa llahu dhaha waad liibaanaysiin liibaanku meesha kaaga xidhanta marka waa taas dhihitaan kaliya lama rabo marka waa dhihid macal camal inaad camal samayso dayib taas waa sidaas weeyaan ayib waxaa kaloo imaamu maalik uu dhihi jiray isagoo arrin cajiibaa ah laga soo wariyay wuxuu dhihi jiray imaam maalik raxima allahu tacaala man ataa bima lam yakun calayhi salafu hadihi اlumma faqad zacama ana muxameda khana risaala liana allaha tabaaraka watacaala yaqulu fi kitaabihi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحده جرى قفك اللي يماده وحن أمضا سلف كذلك صحابة وحن وإما قفك اللي يماده وحو الشيغي نبي محمد إنو الرسالة خايمة سيدي أقد بالله إلا أقد بيبو الشيغي نكاس تصنعوا قالوا طيب oo ilaahay wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum diintii waan idiin dhammaystiray bilahi tabaaraka wa tacaala haddaba wuxuu ku daray walan yasluxa liaakhiri hadi lummati ilaa maa salaxa awalaha ummaddan aakhirkeedana uma suubado ilaa awalkeeda wixii u suubaday ama wanaajiyey unbaa iyadana wanaajinay qodobka afraad arbaad waxaa leenahay inahu min acdami maa amara allahu subxaana wa tacaala waxa ugu weyne ilaahay ummadda waa amrima taqaana amarka ugu weyn waa tawxiid nahyika ugu weyn iyo wax la iska ka ugu ashirku weeyaan ciyaada billahi tabaaraka wa tacaala qodobka shanaad waxaa leenahay waa anahu yufariqu bayna annaasi bayna muminin wa kaafir wa bayna muslimin wa kaafir wa bayna muminin waa munaafiq kelimadan tawxiidku waata ummadii kala geysay see u kala geysay marka waxay ka dhigtay qeybna gaalo qeybna hee muslimiin sida ay tahay cidda u qaadatay muslimiin bay ka dhigtay sida ay tahay ciddaan warhu sheegin leh mushrikiin bay ka dhigtay soo ma dayib haddaad hadda aaminto ilaahay waxaan ahay inuu awlaad bixin karo dee kalaad anu sheegay soo ma idan xagga mushrikiintaad waxooga ku biiri ayib xaggaasadu leexa dhowr qodob aynoo hadhay saddex qodob aynoo hadhay qodobka markaas waxaa weeyaan kale ee isna waxaan leenahay markaas lixaad wa annahu sabab lidukuuli ljanna laa ilaaha ila allah waxay sabab u tahay jannada inaad gasho nabigeena waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu yihi man shahida an laa ilaha illa allah waxdahu laa وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كو نبي محمد رسولك إله إنه يهي عيسى إنه يهي مرقص أدورك إله رسولك إنه يهي كلمة إله مريم وكتور إنه يهي iyo ruux xagiisa ka ahaatay uu yahay jannaduna inay xaq tahay naartuna xaq tahay qofka intaa qira ilaahay jannada wuu gelin camalkiisu intuu dooni baa leekaada mau yaraada mau badnaade haddaba laa ilaaha illa allahu haddaad ka run rajaad leedahay amaa haddaad laakiin markaas waxaa weeyaan aad ka run weydo wax rajaa ah melihid ilaah maad camal buura dhanba wadati waxba kuu qaban maayo qodobku marka kaa marka waa saas weeyaan xadiidka waxaa soo saaray bukhaari muslim min xadiid cibaadat bnu radi allahu canhu ardah qodobka toddobaad toban qodob cafan qodobka toddobaad waxaa leenahay anahu yuxarimu na yuxarimu nnaar anahu yuxarimu naar calayk wuxuu kaa xaaraam yeeli naarta iyadaa sabra insha allah wuxuu markaas waxaa weeyaan kaa xaaraam yeelaysaa laa ilahu naartay kaa xaaraam yeelaysaa oo nabigeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi xarama allahu cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtaqi bidalika wajha allah qofka markaa yidhaaha laa ilaaha illah isagoo ilaahay dartaa ka toydaa keliga caabudaya qofka sidaa yidhaaha naarta ilahay u ka xarumay xadiid qeyr buu ahaa waa xadiidkii citbaan fii saxiixi bukhaari wa fii saxiixi muslim labada saxiix uu kusugnaa mutafaq caleyha weeyaan waxaa kaloo markaas waxaa weeyaan kamid min ahmiyati tawxiid anahu afqalu miisaana min alardiina sabci wasamawaati sabci toddobada sam iyo toddobada dhul waxaa ka culus haddii laysku miisaama laa ilaha illa allah waxaynu ka qaadanaa xadiidka xaakim ibn xibaan iyo keyrka ay soo saareen ibn xibaan oo saxiix ibn xajar casqalaana fi fatxi uu saxiix isna wuxuu yihi markaas waxaa ilaahay tabaaraka watacaala yaa muusa low ana samaawaati sabci wa caamilihina gayri wa ardina sabci fii kafatin walaa ilaha illa allahu fii kafatin maanat bihina laa ilaha illa allahu haddii muuse uu ilaahay yihi tabaaraka watacaala toddobada samo iyo toddobada dhul iyo inta ku dhex nool haddii kafirna saara laa ilaha illah kafirna saara laa ilaaha illa allah baa ka xoog badanoo laa ilaha illah markaas waxay la ayib cajaa'ib haddaba waa waa cajaa'ib weeyaan ta kale annahu munaafin lishirki wa khuduuratihi waxay diidaysaa marka laa ilaaha illa allahu aad ka run sheegto shirkigii iyo gaalnimadii iyo wixii ay ahayd oo dhan bay diidaysaa arrintaa iyadaa kakale iyadana markaas waxawey ahmiyadiisa laa yallahu ahmiyadeeda iyo fadaalkeeda waxaa ka mid a ah, annahu aakhiru maa yakhruju muslim min addunya islaamnimada maxaa lagu soo galaa laa ilaha illa llahu soo maha maxaa lagaga baxaa marka intaa la beeniyo soo maha adduunka qofku markuu kasii baxayana qodobka ugu dambeeya kaga baxaa waa maxay laa ilaha illa allahu nabigeenu sala allahu alay slam wuxuu yihi laqinuu mawtaakum laa ilaha illa allahu bisaxi muslim qofka sii dhimanayo waxaad u laqintiin laa ilaha illa allahu yaa dheh dhihi fuqahadeen waxay yidhaaheen dheh dheh dhihi maayo dheh baada dhihi nabiguna sala allahu alay slam abutaalib dheh buu ku yidhi dheh dayib taa markaas waxa weeyaan arrintaas waa arrin aada muhiima ah weeya man qaala laa ilaha man kaana aakhiru kalaami laa ilaha illa allah dakhala aljanna qofka hadalkiisu ugu dambeeya laa ilaha illahu miya jannaduu galayba ficil maadi baa laga cabiray waa litaxaquqi wuquuci waxa la hubaa inuu dhacayo maadaama wax faltigeeda laga cabirana qodobka ugu dambeeya ee kusoo koobayo waa markaas awal maa yudcaa ilayhi alkaafir qofka xataa inuu islaamo la rabo oo waxa ugu horeeya ee lagu yeelayo weeyaan wakadalika waa awal waajibaat qaala imaamu safarini fi caqiidati awal waajiba cala alcabidi macrifatu lilahi bitasdiidihi wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka watacaala waxaa ugu horeeya addoommada ku waajibay ilahay inay bartaan subxaana watacaala si toosan oo adilada waafaqsan waana waxaa ugu horeeya lagu yeelayo markaas waxawey qofka oo de waxaa lagu dhihi markaa qul laa ilaaha illa allah taslim waxaa lagu dhihi aslim taslim intaan baa lagu dhihi ayib waxaan dhahaynaa markaas waxaa weeyaan arrintaa yadii waa arrin muhiima markaas weeyaan ta kale waa aclaa maraatib aliimaan iimaanka nabigeenu sala allahu alay waslam wuxuu yihi xadiidkii abu fii saxiixi muslim alimaanu bidcu wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan gabad iimaanku fa afdaluhaa qawlu laa ilaha illa allah ta ugu fadliba waa inaad ku dhawaaqdo laa ilaha illah وأدناها إباضة الأذى عن الطريق توضوها سيسنوى إلى وضلك قاعدو والصخر إيا قضحنا إيا وحيالحس إلى وضلك قاعدو وهي تكلم من زيادة الإيمان وكمديها قولوا كاسا كسوكوب الله إيمانك وحيالك الزيادة وحكمين الله إله الله ولا أضاديسه والنبي صلى الله عليه وسلم حولي جددوا إيمانكم إيمانك عسبوريسي وصحابة كل وحين وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله وقاسا وحولي أكثر من قول الله إلا الله وحاد فربليسين لا إله إلا الله farqadiya xadiidka isaga waa imaam axmed iyo dabraan ay soo saareen waana xadiid saxiix weeya qodobka ugu dambeeya waa saaxibuhaa macsuumu dami walmaal qofka hadduu laa ilaahu yidhaaho ka sheego dhiiggiisu waa xaaraam xoolihiisu la taabanayo waa xaaraam cirdigiisa iyo sharaftiisu waa xaaraam nabigeenu sala allahu alay slam wuxuu yidhi fii saxiixi albukhaari umirtu an uqaatila annaasa dadka waxaa lay amray inaan la dagaalamo xataa yusalluu biya ma ilaa tukadaaba la xataa yaquluu laa ilaha illa allah wafii riwaayati xataa yashhaduu laa ilaha illa allah ilaa ay ilaahay tabaaraka watacala ba ilaah kaloo xaq lagu cabaacin la jira ilaa ay qiraan haddaba fadaa'ilu laa ilaha illa allah iyo ahmiyadda ay leedahay waa arrin aada muhiim u ah aadna u fara badan culimada kutub ay ka qoraan intaas gaari karta marka marka waxaa intaas ilaa afartan wax gaarayaan baa markaas waxaa weeyaan kolley yaa markaa la tilmaami karaa laakiin intaasaa kolley kusoo koobaya لديق الوقت وقت يا موقع عريريا انت اصلا بسوكوبة ان شاء الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق اكبر مع سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الاخوة ايضا بيومك قال هذا ان شاء الله تعالى هذا صواب